raxiim qaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen alladiina magacaasoo istakbaruu isweynaysiiyey oo min qowmihi nabi saciib qownkiisa ka mid ahay lanukhrijannaka waanu ku bixinaynaa oo waanu ku bixinaynaa yaa shucaybu shucaybow waaladiina kuwiina waanu bixinaynaa aamanuu rumeeye macaka la rumeeyey min qaryatinaa qaryadayna ayaanu idinka bixinaynaa oo wax mase tacuudunna waad ku noqonaysaan oo waad ku noqonaysaan fii millatinaa diintayna qaala wuxuu yihi nabiyulaahi shacayb walow kunnaa kaarihiina an nacuudu fiiha ma ku noqonaynaa milladiina walow kunnaa canba ahaanee kaarihiina kuwa la dirqinaayo laa weeye ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey qisadii waxaynu soo gaarnay nebiyullaahi saciib iyo qownkiis iyo wixii dhex maray ayaa alla subxaanahu watacaala inoogaga soo waramay warkii nebiyullaahi saciib waxaa ugu dambeeyey inuu qoladiisa uu ku yidhi haddii waxaa weeye firqa idinka idinka mida ah ay rumeeyeen waxaa layla soo diray firqana ay na rumaynin oo ay beenisay iska sabroo iska suga ayuu dhahay inta alla dhexdayna uu ka xugminaayo oo ninkii ahlulxaqa ilaahay uu korinaayo diinkii ahlulbaatilana ilaahay uu halaagaayo allana waa khayrulxaakimiin ayuu dhahay hadalkan marka waxa weeye arrintaas jawow ay ka bixinayaan weeye alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen nimankii madaxda u ahay oo ambiyadii horeba sidaasoo kaleentood uga hadli jiray ummadooda alladiina magacaasoo istakbaruu isweynaysiiyow dha ilaahay oo min qoomii qoomkiisa ka mid a ah way iska weynaysiyeen iimaankii bay iska weynaysiiyeen waxay yidhaahdeen lanukhrijannaka waanu ku bixinaynaa o waanu ku bixinaynaa shucaybow lanukhrijannaka waanu ku bixinaynaa oo waanu ku bixinaynaa yaa shucaybu shucaybow waladiina kuwiina waanu bixinaynaa aamanuu rumeeyey macaka micigaaga rumeeyey min qaryatinaa qaryadayna ayaanu idinka bixinaynaa oo waddankeena ayaanu idinka saaraynaa hay ka wadaan oo mase latacuudunna waad ku noqonaysaan waad ku noqonaysaan fii malatinaa diinta inaad ku noqonaysiin marka hadda waxa weeye khitaabka way qalibeen oo waxay qalibeen jamac ayay qalibeen waaxidki ay ka qalibeen yidhi maxaa yeele shacayb marnaba diintooda ma uusan ahaanin isagu marka hadda markay hadda jamcinayaan oy leeyihiin ow latacuudunna fii millatinaa waxay ka wadaan dadka shucayb rumeeyey ayay ka wadaana ula sii jeedaan gaar ahaan maxaa yeele dadkaasu marka hore dad ayaga diintooda ku jiray oo nabiyullaahi shacayb rumeeye weeye laakiin shacayb asagu marnaba diintooda ma uusan gelin maxaa yeele sida saxiixa ambiyada ilaahay qabla nubuwa iyo bacda nubuwa mar walba waxa weeye waa macsuumiin baa layidhi qaala markaas nabi shucayb wuxuu dhahay isagoo ka jawaabayo walow kunaa awalow kunaa waxa weeye hamsadaan waxay gelaysaa shay maxduufa wowdaasuna shaygaasay ku cadfan tahay marka waxaad soo qadaraysaa an nacuudu fiiha ayuu dhahay milladiina miyaanu isagaga noqonaynaa walow kunnaa aan ba ahaane saalihiina kuwa la dirqinaayo xoog xataa haddii annagana lakugu celiyo ku noqon mayno ka wadaan oo istifhaamtan waxa weeye istifhaamu linkaari bimacna nafyi weeye diintiina marnaba annagu kuma noqonayno xataa haddiina la qasbana ku noqon mayno dhahay qad xaqeeqaha ayuu dhahay isagoo warkiisiiba iftarayna waanu abuuranay calallahi ilaahay korkiisa kadiban been ayaanu ku abuuranay in cudna haddii aanu ku laabanno fii millatikum diintiina aan ku laabanno bacda id wakti gadaashiisa najaana allaahu alla uu naga koriyey minhaa miladaas uu naga koriyey wamaa yakuunu lana annaga maa noo habboona an nacuuda fiiha miladaas inaanu ku noqonno ilaa an yashaa allaahu alla inuu doono mooyaane rabbunaa annaga rabbigayna waxa uu yidhi nabiyulaahi shucayb dad xaqeeqeh ayuu dhahay iftaraynaa waanu abuuranay calallaahi ilahi korkiisa kadiban been ayaanu ku abuuranay haddii waxa weeye in cudna aanu ku laabanno fii millatikum diintiina waa uu yidhi haddii aanu ku laabanno diintiina ilaahay dadku been abuurta ayaana hadda marka hore siday ayagu asaga iyo qownkiisa u jamciyeen mu'miniinta inta rumaysay ayuu asaguna haddaan jamciyow sidii isugu sii darayaa markay ayagu jamac ay qallibeen asaguna hadda sidii ayuu markaas siyaaqooda ayuu raacayaa marka waxa uu dhahay bacda id wakti gadaashiisa gadaashiisau dhahay najaana allahu alla uu naga koriyey minhaa miladaas uu naga koriyey oo baatilkaa kuma noqonaynau dhahay wamaa yakuunu lanaa annaga maa noo haboona wax noo suurtagelaaya maahan an nacuuda fiiha diintaas inaan ku noqono wax noo maahan oo laa'iq maahan weeye ilaa an yashaa allahu alla inuu doono mooyaane rabbunaa annaga rabbigayna oo ilaahay inaan ku noqono haddii uu doono oo markaas alla inuu nala doonaayo inuuna hoojiyo oo na halaajiyo taas hadda waa gooniyeedow dhahay laakiin si kale ugu noqon mayno wasica rabbunaa rabbigayna waa u waasac ahaadow dhahay kulla shayin shayl arka kulligiisani cilman min cilmin xagga cilmiga tamyiizu maxawuran cali faacil weeye wasica cilmuhu kulla shayin weeye waxaana kamid a ah, anigaan shucayba xaalkayga iyo idinka kufaarta xaalkiina ayaa a oo alla subxaana watacaala cilmigiisa ayuu nagu ogyahay cilmiga allana wax walba ayuu waasacaaday calallaahi ilaahay korkiisaan tawakalnaa tala saarnay ayuu dhahay annagu rabbigeenna ayaanu ku kalsoonaanaynaa calallaahi alla korkiisa ayaan tawakalnaa tala saarnay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow iftax xukmi ayuu dhahay baynanaa annaga dhexdayna iyo wa bayna qowminaa qoonkayna dhexdooda bilxaqi xaq ilaahu nagu xugmi u dheh marka hadda waxa weeye markii meel xun ayaadinku ka gaartay oo ka quustay ilaahay inuu kala saaro oo waxa weeye qof walba waxa uu yahay lagu xugmiyo ayuu markaasu ku abaarayaa asaguna markaasi waa ku ducaysanayaa rabbana ayaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay iftax xukmi ayuu dhahay baynanaa annaga dhexdayna iyo wa bayna qowmina qoonkayna bilxaqi xaq ilaahu nagu wa anta adiguna allow khayrulfaatixiina intaa inta hogmaysa allih khayr ayaa tahay ilaahu khayrulxaakimiinaa tahay sidaas ayuu ka wadaa nabiyullaahi shucayb warkiisa sidaas markuu dhahay waqaala almala'u ayuu dhahay ilaahay mala'i waxay yidhaahdeen raggii ashraafu qowmii ahay aladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi qownkiisa ka mid ahay macnaha waxaa ilaahay ka wada aa layidhi qaala bacduhum libacdin barkood baka kale wuxuu yidhi markaan ayagii baa dhexdooda ka hadlaayo waxay yidhaahdeen lawallaayo in itabactum haddaad raacdeen shucayban shucayb inakum idinku idan waktigaas lakhaasruna kuwa khasaare ayaa tiihi hadda markii waxaa weeye nabiyulaahi shucayb uu markaasi xujo ku soo jiheeyey ayay marka mar walba hadday la hadlaane hadal ka yidhaahdaan midka xujo badan uu kula hadlaayo ilan asaga xujada allah u laqinaya ayaguna baail bay ku doodayaan xaq iyo baailna sidoodaba isku xuja ma noqdaan ayagii hadda marka waxa weeye dhexdooday ka hadlayaan maxaa yeele markii warkaas shucayb uu yihi waxay ka baqeen baa layidhi oy arkeen dad ayaga ka mid a ah, in warkii saameeyey oy shucayb isaanay ka baqeen aa layidhi markaasay waxay leeyihiin lawallaahi ay yidhaahdeen inittabactuma daad raacdiin shucayban shucayb ninka la yidhaahdo inakum idinku idan waktigaas lakaasiruuna kuwa khasaara ayaatiisa haddaad sucayb raacdaan waad khasaarteen waxaad ku khasaarteen adduunyada maxaa yeela min maa yaxsulu lakum min albakti watakfiifi weye waxay hadda leeyihin waa ku khasaaraysiin waa kii nabiyulaahi shucayb oo uu ka nahiyey naqsulkayl waalmiisaan ambase baksulkayl waalmiisaan uu ka nahiyey marka waxay yidhahdeen shucayb haddaad raacdiin khasaare ayaa idinku dhacayso waxa weeye baksiga aad samay jirteen iyo tafsiifka aad samay jirteen ayaa markaasi waxa weye aad ku khasaaraysiin oo taasaad weynaysiin inakum ina lakhaasiruuna yidhaahdeen waa markaasi jawaabulqasamkii weye jawaabu shardigana waa maxduufo waxa weeye qasam maxaa kutusinaya qasamu calayga ayaa ku tusinaya ama muqsamu calayga inakum idinku ilah waktigaas lakhaasiruuna kuwa khasaaray ayaa siina yidhaahdeen sidaa markay dhaheen nabiy nabiyullaahi shucayb hore uu soo dhahay rabbana iftax baynana wa bayna qawmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiina alla wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala faakhadat waxaa qabatowdha ilaahay hum ayaga alrakbatu gilgilashadii ayaa qabatay azalzalatu shadiidatu zalzala oo shadiida ayaa ku dhacdowdha ilaahay faakhadat waxaa qabatowdha ilaahay hum ayaga alrakbatu gilgilashadii ayaa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daarahooda dhexdooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilba kulubay ahaadeen baarikiina cararu ka mayikiina weye faasbaxuu waxay ahaadeen u dha ilaahi subxaana watacaala fii daarihim daarahooda waxay ku dhex ahaadeen markii rajfadu ay ku dhacday oo dhulka ilaahay uu la gariiriyey fii daarihim daarahooda dhexdooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilba kuluuda baarikiina rukabi weye kuwa maaragtay lawiyada ku fadhiya ayagoo mayitiina baqbaqsiyey saas ayay ahaadeen oo ilaahay ahlada ayuu la gediyey maxaa yeele cadaab ayaa loogaga dhigi jiray sida badan ummadii hore inkastoo haddaba waxaa weeye muddadan aakhiru zamaanka mungariiskaas uu badan yahay hore nabigu u sheegay calayhi salaatusalaam oo waxaa dhacaya u nabigu calayhi salaatusalaam khasfun bilmashriqi wa khasfun bilmaqribi wa khasfun fii jaziirati alcarab ayaa xadiis ku aroos hadda waynu arkaynaa in meelo badan waxaa weeye dad ilaahay caasiyey ilaahay dhulka uu la gariirinaayo oo haddana waxaa weeye waa iska kufaare waxba ku cibro qaadan maayaan maxaa yeele waxay yihiinba garan maayaanba kuwankuna sidaasoo kalentooday ahaayeen dadka markii ilaahay qalbiga uu ka xiro ilaah markaasi cadaabka alla uu ka galo oo cadaabkii ou ka soo taabto wax uu fahmaaya ma jirto ilahay wuxuu ihi subxaanau watacaala aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban shucaybow dhilah habarki waa kan kaan lam yaqnuu kaanam antaan muqafafatu min asaqiilati wey isankeedi maxduuf waaye alla wuxuu yihi aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban shucayb beensowga ilaahay kaan lam yaqnow kaanahum waaba ayagoo lam yaqnow aanan ku nagaanin fiiha diyaarta aan ku nagaanin qoladaan shucayb beeniye ilahay wuxu uhi subxaana watacaala waxay ka dhigan yihiin dadaan weligoodba daarahooda aan ku nagaanin maxaa yeele ilaahay cadaabkiisa markuu yimaado qofku raaxo kastoo adduunyadan ku haysto mar haddiiba cadaab uu ka dambeeyo waxay ka dhignaanaysaa reer madaxsigeed xataa isagoon adduunye ku raaxaysan waxbana aanan ka gaarinay ka dhiganta qofkaa dhibaato kasta oo adduunyadan ku haysata oo markaasi nolol xumo iyo wax kastaa qof mu'min oo wanaagsan hadduu yahay ilaahay subxaanau watacaala jannadiisana ay u dambayso waxaas wax uu arkaayo qasbata caynin iyo wax ka yar inuu adduunyada ku dhibtooda haddow la noqon mayso alla markaa wuxuu yihi subxaanau watacaala kaan lam yaqnow kaanahum waaba ayagoo lam yaqnow aanan ku nagaanow dha ilaahay fiiha daanaha aanan ku nagaanin alladiina kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen humul khaasiriina kuwa khasaaray maan ayadana waxa weye waxay ku noqonaysaa mubtada waa bilaabanaya kaanuu humul khaasiriina khabarka weye alladiina kuwa kadabuu beeniyow dha haddana alle shucayba nabi shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen humul khaasiriina kuwa khasaaray khasaare weyn baan ku dhacday oo waxa weeye adduunyadana hanaag oo cadaabudunya ayaa ku dhacay kii aakhirana hadda waa ula xidhiira markii nimankaas halaagi oo ku dhacay oy lecdeen nabiyullaahi sacib iyo inta rumaysana ilaahay uu soo reebay nabi sacib waxa weeye qoladii ayagoo amwaada ayuu la hadlay sida hadda aynu soo maraynay oo nabiyullaahi saalixba uga hadla qoonkiisa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam nimankii beder lagu laayay oo kufaartaa ula hadlay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala fatawallaa waa ka jeestowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda waa ka jeestay fatawallaa waa ka jeestowdha ilaahay shucayb canhum ayaga xaggooda waa ka jeestay markii ay dhammaadeen kabacdi weye sida raajixa ayuu maaragtay yahu ka jeestaa la layidhi qalbigiisa ayuu ka duuduubtay waana ka jeestaa la layidhi markaas markii uu ka jeestay waqaala wuxuu yow dhah ilaahi yaa qoomi qoomkaygiyow laqad xaqeeqahe ablaqtukum waa idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigeyda risaalaadkiisa waa idin soo gaarsiiyey yaa qoommi qoomkeygiiow laqad xaqeeqee ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigeyda risaalaadkiisa waa idin soo gaarsiiyey wa nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey oo hadal naseexo leh oo khayr aan idinla doonaayo ayaan idiin sheegay mana aadan rumayna qoomkina waa siiroola qriyeen rumkee uga fiiraayoonayaan carabkaas oo kala firiina oo kaafiriina oo kufriye istifaaq oo bimacnaa nafyah weeye waxa uu yidhi fakayfa sideebaan caasaa bimacnaa axzanu seen uga murgayaa buu dhahay oo uga fiiraayoonayaa calaa qoomin qoom qoomkaasoo kaafiriina oo kaafiriin oo ilaahay ku kufriyey iyo rasuulka ilaahay uu soo diray wuxuu ka wadaa markaasi maka fiiraayoonayo lintaa daad rabtiina u dhahay alla wuxuu ihi subxaana wa wamaa arsalnaa maca maan dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nabiyin nabi kuma dirin oo meesha waxaa ku jirta fakada uay beeniyaan wamaa arsalnaa halkaas waa horta marka waa ku soo khatinay ee maaragtay nabiyullaahi shucayb iyo qoonkiisa halkaasay ku dhamaatay haddana intii maaragtay qiso kale laga gaarayo waxyaaba rususha iyo markaas ummadahooda ku tacalluqa ayaa ilahay halkaa noo sheegayaa wanaga samee ma ahaan jirnay ilaahay fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nebiyin nabi kuma dirin oo markaasi ay beeniye ahdo qaryahaasu ilaa waxaanu ku dirnay beeniyaan akadnaa waanu qabanaynaa hawdh ilaahay ahlahaa qaryadaas ahalkeeda bilba'saa'i baraf ayaanu ku qabanaynaa iyo wallaraa'i mur ayaanu ku qabanaynaa raxalahum inay yadarracuuna ay tabarrucaan oo ilaahay inuu khulluucaan ay rumeeyaan dadka markii rasullah soo diro oo rususaas ay beeniyaan ilaahay subxaanau wa tacaala intaan halaag la halaagin ayaa waxaa weeye cadaab oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku rumeeyaan kunay xasuustaan macsida ay ku jiraan ayaa la gelinayaa marka alla wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala ma dirin buu dha ilaahay qarya dhexdeeda nabi kuma dirin oo markaasi qaryadaas dadkii ay jooga ay beeniyaan rasuulkaas ilaa waxaanu dirnay beeniyaan akadnaa waanu qadanaynaa hawdha ilaahay macnaa caaqabnaa weeye ahlaha qaryadaas ahalkeeda bilba'saa'i baas ayaanu ku qabanaynaa iyo wallaraa'i lur ayaanu ku qabanaynaa baas waxa weeye shiddatu faqr weeye faqr ayaa lagu imtixaanayaa oo cadaara ayaa lagu ridayaa markay ilaahay diintiisa ay ka tagaan oo rususha ay beeniyaan waxa weeye waa la imtixaanayaa oo cadaaro ayaa ku dhacaya weye markaasaa waxaa ku xoog badnaanaya baa ku dhacaya maxaa yeele cadaartu waxay keenaysaa faqrigay keenaysaa lidna waanu maaragtay ku qabanaynaa oo maral ayaa lagu dirayaa oo waxa weeye cudurada ayaa ku baranaya hadda waxa weeye abaaraha iyo maaragtay baahida iyo fakriga iyo cudurka faraha ka batay oo iska soo noqnoqonaya waxa weeye dembi la galay sariir weye dadkaa waxaa loogaga baahan yahay inay rabbigooda usoo noqdaan oy waxaanu inay ilaahay xaggiisa uwaga yimaadeen islamarkaasna ayagu ay sabab u yihiin ay ogaadaan taasaa laabuddah weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi lacallahum inay yadaracuuna ay tadarrucaan oo khulluucaan oo ay alla rumeeyaan ayaa loogu dhabanayaa maxaa yeele dadku markii dhibaato ay arkaan oo la dhibaateeyo ilaahay subxaana wa tacaala cidaan ahayna wax u matari karto marka waa inay alla subxaana wa tacaala ay xasuustaan dembigii ay galeen ay xasuustaan oo ilaahay u tooba keenaan marka waxaa loo baahan yahay markii saas saasoo kaleentood masaa'ib ay u socoto sida hadda midda dalkeenna ka socotoo kale waxaa loo baahan yahay dadku inay tooba la yimaadaan oo tooba la iclaamiyo ilaahay loosoo soo noqdo la ismasaamaxo oo qofka kasta waxa weeye nin kastoo daalibaa madluumka oo wax ka dulmiyey inuu wixiisi u cafiyo oo cafis ka dalbo oo wixii madaalimah ka hayana u celiyo sidaas ayaa ilaahay naxariisiisa lagu gaari karaya uma bedelnaa ayuu dha ilaahay waanu bedelnow dha ilaahay makaana sayi sayi'ati sayi-adii booskeeda booskeedaw dha ilahay xasanata xasana ayaanu u bedelnay uma badalnaa ayuuhi ilaahay macnaa acdaynahum baa laga wadaa waanu siinaynaa udha ilaahay makaana sayi'ati cadaabkii booskiisa udha ilaahay alxasanata xasana ayaanu siinaynaa oo markii waxa weeye ay tabaruci waayaan waxaa la yeelayaa haddane waa la sasabayaa weye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaanu siinaynaa udha ilaahay cadaabkii bedelkiisa xasana ayaanu siinaynaa oo qaliinnimo iyo caafimaad bay helayaan xata cafow intii ay ka bataanow ilaahay uma bedelnaa waanu bedelnow dha ilaahay makaana sayi'ati sayi'adii makaankeedow o ilaahay alxasanat xasana ayaan ugu bedelnay xataa cafow intay ka bataanow dha ilaahay oo markii waxa weeye dhibaato lagu qabto oy ilaahay usoo noqon waayaan nimco ayaa lagu furayaa nimcadaasuna waxaa weye waa istijraag wey waa la sabaantabayaa ilaa ay ka bataan oo ayaguna naftooda ay ka bataan moolkood maalkoodana uu ka bato oo waqaaluu ay ka yidhaahdaan dha ilaahay ayagoa nimcada ku kufrinaya dadka daadaa masta waxaa taabtay aabbaana aabbayowgayna alla raa'u lur ayaa taabtay iyo wasta raa'u barwaaqo marka waqaaluu ay yidhaahdaan dha ilaahay ayaga nimcada ku kufrinaya dadka daadaa masta waxaa taabtay aabbaana aabbayowgayna calla raacu war ayaa taasoo dhibaata ku dhacdo aabba'deenna horo waxaa hadda nagu dhacay dadkii aabba'deenna hore ay soo mari jireen oo waxaa maaragtay yaa ku dhacay fakri ayaa ku dhici jiray abaar waa jiri jirtay cudur waa jiri jiray saasay leeyihin kama masalaa siday annaga noo taabatay wadaadihii caadatu dahriyay leeyihin daminka caadadiisa ah weye cuquuba min allahina ma ahan ee waxaad ku sugan tihiin iska ahaadoo caadadiina iyo baabilkiina iska wata leeyihin hadda waxyaabahaas dadka xataa muslimiinta oo jaminkan jooga ayaa laga arki karayaa cusaada gaalada iskaba daayey maxaa yeele dadki markii dhibaato lagu qabto waxay leeyihiin waxaan wax soo jiri jiray weye wax soo jiri jiray ayay ku dhagafayaan ee inay ilaahay usoo noqdaan oo alle ay rumeeyaan markaasi waxaa weeye ma laga sugaayo taas marka waxay noqonaysaa caadadii ay qabi jireen kufaarihii iyo waxyaabihii ay dhihi jireen weeye marka haddii jidkii gaalada la raaco gaalada wixii ku dhacay way imaanayaan wey marka hadda la leeyahay waxaan zeminka maaragtay ah, zeminka caadadiisa weeye amase aafad dabiiciya wey qaad kama halaysaa war dabeeca waxay samayn karta ma jirto dabeeca hadday wax samayso dabeecada iyada laftirkeeda yaa sameeyey ilaa waxaa waxaa weeye sanco kasta oo aan saanac lahayn ma jirtee marka taas waxaad arkaysaa gaaladu hala qaado ilaa waa kufaare dadka muslimiinta afkooda inaysan u turanayn qaarkood oy leeyihiin maaragtaya musiibo dabiiciya iska dhahayaan wax dabeeca ku imaan kara ma jiraan weye wax walba xag ilaahay ay ka yimaadeen wuxuna sida ay yihiin in loo darso oo qofku muslim hadduu yahay waxyaabahan sida ay ku yimaadeen inuu fahmaa loo baahan yahay ee fahamkiisu inuu noqdo waxyaabihii gaalada ku dhacayo kaleentood hadaladii ay ka dhahayeen maaha weeye maxaa yeele dadkaas dad ilaahay qalbigooda masaxay weeye marka qof aan qalbigiisa ilaahay masaxin saas dhihi maayo waxaad arkaysaa markii dadka abaaro iyo dhibaato soo maraan wax yar hadday helaan oo markaas barwaaqaho ilaahay wax uu siiyo meeshoodii hore waagii hore waxaa weeye macsidii iyo wixii iyo maaragtay fisqigii ayaa dib loogugu soo laabanaya meesha ilaahay la rabo in lagu shukriyo oo ilaahay nimcadiisa lagu shukriyo hadda markay saa timaad waa layska qaadaya cadaabki runtaa ayaana imanayo maxaa yeelay ilaahay wuxuu dhahay meeshaan daaqadan aga maanu qabanowdha ilaahay cadaab ayaanu ku qabanay barkatan keli ayaanu u qabanay waxay ka asimaysaa faaqnaa barkatan qad mas aabaa'na laraaw wataraaw markay yidhaahdeen waxaad aabaadeeni arwaa abaarna waa ku soo dhici jirtay barwaaqana way soo dhici jirtay waxaan zaminkaa iska sidaayo marna abaar weye marna barwaaqo weye inay markay saas yidhaahdeen oy wixiiba markaasi zaminka u fiiriyeen war markaasi dadkaas waxaa lagu tilmaami karaa waxay lamid yihiin qolada la yidhahdo dahriyada la yidhaahdo ama dahriyiinta la yidhaahdo oo wax walba zaminkaas u fiiriyaan markay saasu dhacday dha ilaahay waanu qabanow dha ilaahay shida ayaanu ku qabanay si kale ah ayaa markaasaa gacanta loogu dhigayaa walxaalum ayaguna ayuu dhahay alla subxaana watacaala laa yashcuruuna aysan garanaynin waktiga waxaa weeye musiibadan iyo cadaabkaan u imaana aysan garanaynin ayaa waxaa weeye si kale ah ayaa loo qabanayaa wey maxaa yeele wax asbaaba oo u hormara iyadoon jirin ayaa si kale ilaahay ku qabanaya aayaddaana waxay la macno tahay suuratul ancaam aayadaynu susoo maraynay oo ilahay yihi faradnaa nasuu maa dusuruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akadnaahum baktatan o ilaahay walow goorowdha ilaahay ana ahlal quraa qaryayaala ahalkooda oo mukadibiina aamanuu ay rumay lahaayeen ilaahay iyo rusushiisa oo wastaqow ay dhowrsa lahaayeen kufriga macaasida ay ka dhowrsa lahaayeen lafataxnaa waanu ku furi lahayn calayhim korkooda barakaatin barakayaalo ayaan min asamaa'i samada soo furi lahayn wal-ardi alladana umaba furi lahayn walaakin kalkeeda kadabu way beeniyeenow ilaahay rusushi laaqadnaahum dibeedna waanu qabanowdha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yaksibuuna kuwa kasbadowdha ilaahay alla wuxuu ihi subxaana watacaala walow goor ana ahlal quraa qaryayaana ahalkoodowdha ilaahay aamanuu ay rumay lahaayeen alla iyo rusushiisa oo wattaqow ay dhowrsa lahaayeen lafataxnaa calayhim tasjiidna waa la akriyaa waxaanu ku furi lahayn barakaatin barako min asamaai samada ayaan uga furi lahayn oo matar ayaa ilaahay u keeni lahay walardi arradana nabaadaa laga sii lahay barakaysan walaakin kalkeeda ayuu ilahay kadabuu rusushay beeniyeen faakadnaahum dabeedna waanu qabanay waan ciqaabnay bimaa kii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yafsibuuna kuwa kasbadowdha ilaahay afaamina miyay ka aamin ahaadeen dha ilaahay ahlul quraa ahalkooda oo mukadibiin ah afaamina miyay ka aamin ahaadeen ahlul quraa qaryayaal ahalkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'tunaa adaankaynu bayaatan habeen oo u yimaado walxaalum ayaguna nacimuuna kuwa hurdaa yihiin waa maya weeye dadka ayagoo ilaahay subxaana watacaala beeniyey oo kufriyey cadaabka ilaahay kama aamin ahaanayaan afa miyay ka aamin ahaadeen ahlulquraa qaryeera ahalkoodoo ow ilaahay an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkaynu bayaatan habeen u yimaado walxaalhum ayaguna naa'imuuna kuwa hurdaa yihiin maya weeye awa amina miyay ka aamin ahaadeen ahlul quraa qaryayaal ahalkooda an yaatiyahum inuu u yimaado cadaab bayaat ayuu dhaha ilaahay ba'sunaa cadaabkaynu ruuxan barqa u yimaado harcad u yimaado walxaal hum ayaguna yalcawuna ay ciyaarayaan iyagoo iska ciyaaraayo oo waxay la socdaan aan la arag waa maya weeye afaaminuu miyay ka aamin ahaadeenoo dha ilaahay maka laha ilahay makrigiisa ma makriga ilaahay ibtizaaga alla uu sabaansabaayo oo nimcada lagu sabaansabaayo miyay ka aamin ay ka aamin ahaadeenoo ilaahay way uwaga aamin ahaadeen makriga alle afaaminuu maka laahi ilaahay makrigiisa sabaansabkiisa miyay ka aamin ahaadeen falaa ya'manu kama aamin ahaanayo maka laahi ilaahay makrigiisa o ilaahay ilaahay ibtisaagiisa ila alqoomu qoomka mooyaane alkhaasuna oo khasaaray qofka bakriga ilaahay ka aamin noqda waxuu noqonayaa qof kaafira marka bismillaahi raxmaani raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqolaad oo suurat laxraaf ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo waramay markii uu noogaga soo waramay ummado badan oo ambiyadoodii beeniyey iyo wixii u dambeeyey haddana ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo waramay masaa'ibta dhexaysa iyo sida waxaa weeye ay u dhacayso iyo waxyaabaha asbaabaha u ah iyo dadka waxaa weeye waxa laga doonaayo haddii waxa weeye musiibada ay arki waayaan xaggalla inay ka timiday oy ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqon waayaan in cadaab uu ku dhacaayo nicmada ilaahayna inaan lagu kalsoomin la doonaayo oo nicmada ilaahay waxaa weeye aan lagu kalsoomin oo ilaahay lagu sufiyo la doonaayo bakriga ilaahayna inaan maaragtay laga aamin ahaanin ayaa la doonayaa oo alla wuxuuna soo yidhi subxaana watacaala casharkeena aadigu uu dambeeyey wadooyinkii markaasi ahlulqura ahayo dadkii ummadihii ayaa ilaahay ka warramay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala miyay ka aamin ahaadeen buu dha ilaahay ahlulqura in uu u yimaado cadaabkeeni maalin uu u yimaado ayagoo iska ciyaaraaya oo waxaa weeye lecbi isagaga jira miyay ka aamin ahaadeen buu dha ilaahay tabaantabka alla uu tabaantabaayo oo nimcada lagu sabaansabaayo maxaa yeele kufaarta waxaa lagu sabaantabayaa ay ku kasoomaayaan nicmada ilaahay way iska cayaarayaan way iska tumanayaan wax markaasi waxaa weeye ay og yihiin ama ay milicsanayaan ama qalbigooda ku jirto alla inuu maaragtay ka dambeeyo iyo awood rabbaaniya inay dushooda jiran tahay marnaba waxaa weeye ma ka fikiraayaan marka ayagoo sidaasa ayaa cadaabka ilaahay oo ku imaanayaa markaasna hadde waxaa weeye kabacdi hadal ma jiro marka alla wuxuu dhahay subxaanau watacaala makriga alle istidraagga ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa uu tabaantabaayo kama aamin ahadaan ilaa dadka khasaaro mooye nicmada ilaahay dadka ku karsoomaaya oon waxaa weeye naftooda aan xisaabaynin waa dad khasaaray buu dhahay ilaahay subxaanau watacaala meeshaas hadda waxaa weeye hadda ka hor sayidina abubakar sidiiq ayaa wuxuu dhahay baa layidhi haddii labadayda labadayda qaar ayuu dhahay amase waxa weeye qaarkayga hore iyo qaarkayga dambo haddii waxa weeye qaarkayga dambo jannada la geliyo welina qaarka hore uusan gelin makriga ilaahay ka aamin ahaa maayuu dhahay oo waxay iqaba doono weli markaasi waxa weeye waan ka fikirayaa marka waxaa loo baahan yahay in sidaas ilaahay looga baqo oo loo xasuusto wax walba ilaahay subxaana watacaala sida markaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigaayo in la fikira ayaa loo baahan yahay ee qaafilnima in lagu joogaaho waxay keenaysaa khasaaro ayay keenaysaa alla wuxuu yihi awalam yahdi miyaysan u caddaanin buu dha ilaahay liladiina kuwa yarisuuna alarda arlada dhaxlaayow dha ilaahay min bacdi ahlihaa ahalkeedii ka bacdi markii ahalkeedii la halaagay kabacdi dhaxlaaya allow yashaau allow nashaau yaan dhihi lahay antan waa muqaafatu min astakiirati isimkeedi maxduuf weeye annahu shaniye low nashaau haddaan doonayno asabnaahum inaanu ku asiibayno cadaab bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtooda sababkeeda u ilaahay wanadbacu ayuu dha ilaahay wanaxnu anagu nadbacu waanu daboolaynaa calaa quluubihim laabtooda ayaan daboolaynaa oo fahum ayagu laa yasmacuuna maqli maayaan mawcidada simaaca qabuulin watadaburin u maqli maayaan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala awalam yahdi ayuu dhah ilaahay miyaysan u caddaanin buu dhah ilaahay awalam yatabayan weeye awalam yahdi miyaysan u caddaanin buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala liladiina kuwa yarisuunal arla arlada dhaxlaaya arlada dadka waxa weeye adfinaayo oo degaaya miyaysan u caddaanin buu dhah ilaahay min bacdi ahlihaa min bacdi halaaki ahlihaa arlada ahalkeega markii la halaaga ka bacdi ilaan arladan hadda aanu joogno ummado badan ayaa noogaga horreeyey oo markii waxa weeye ilaahay iyo rusushiisa ay beeniyeen cadaab soo mutay sida lagu soo halaagay annaguna waxa weeye ayagiiaan maaragtay raadkooda ku joognaa marka qoladaas miyaysan u caddaynow ilaahay an low nashaau annahu shaniyo low nashaau haddaan doonayno asabnaahum inaanu ku asiibayno cadaab bidunuubihim dunuubtooda saabkeedow ilaahay sidii maaragtay qolooyinkii kalentuul ayay ku horeeba anugu asiirnay wa narjacu ayuudha ilaahay waanu dabooleynaa calaa quluubihim laabtooda ayaanu daboolaynaa soom ayagu ayuu ilaahay laa yasmacuuna maqli maayaan mawcidada qolada sidaas oo waxaa weeye ilaahay cadaabkiisa lagu asiibaayo qalbigooda ayaa la daboolayaa waxay maqlaayaanna ma jirto markaasaa ilaahay cadaabkiisa ku dhacayaa tilka taasow dha ilaahay subxaana watacaala alquraa oo qaryooyinka naqusu waanu ku qisoonaynaa howdha ilahay sayidka maxamedka aley korkaas hadda waxaa laga soo warramay ahlulquraa fara badan ayaa laga soo waramay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inay risaaladiisu ay xaq tahay oo rasuul alla yahay oo xag ilaahay loogaga khabraayo ayaa ilaahay kula khidaabayaa intii markaasi waxa weeye ummaddiisana ilaahay ogeysiinaya silka taasou dhahay alla subxaanau watacaala alquraa oo qaryooyinka hawdha ilaahay waxaa laga wadaa alla kii marna dikruhaa weye dikrigeeda lasoo maray naqustu calaykow dha ilaahay korkaaga ayaanu ku qarsoonaynaa saydka maxamedkaahu min ambaa'ihaa akhbaarteeda wax ka mida ah, ayaanu kuu qisoonaynaa hawdha ilaahay akhbaaru ahlihaa weeye min ambaa'ihaa akhbaarteeda wax ka mida ah, ayaanu kuu qisoonaynaa oo aanu kuu sheegaynaa weeye ilaahay markaa wuxuu dhahay wala wallaahi qad xaqeegahe jaa'atum waxay ula timiday ahlulqurahaas rasuluhum rusushoodi bilbayihaati aayadaha cadcad intaas hadda lasoo halaagay rasul baa loo soo diray mucjisooyin bay ula yimaadeen walaqad xaqeeqee jaacatum waxay ula timrowr ilaahi rasulun rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad mucjisooyin oo daahiraada weeye markii mucjisooyinkaas ambiyadu ay ula yimaadeen famaa kaanuu ma aysan ahaanin buudha ilaahay liyu'minuu kuwa rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen min qabl hor famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dhahay alle liyu'minuu kuwa rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen bimaa kadabuu bimaa kafaruu bihi waxa ay ku kufriyeen min qabl hor macnaha waxaa laga wadaa qabla majiihim weeye intaan aayadahanu aysanu imaanin wixii aysan rumaysnaynin waxaa weeye ma aysan rumaynin markay yimaadeen weye bal istamaruu calal kufri gaalnimo iska daa'imeen kadaalika sidaasoo kaleo ilaa dabciga qalbiga laga saaray daboolada qoladaas kadalika sidaasoo kaleentood llahu alla waa daboolaya wl ilaahi subxaana watacaala calaa quluubi quluubilkaafiriina kaafiriinta quluubtooda alla waa daboolaya kadalika sidaasoo kaleow ilaahay yadbacullaahu alla waa daboolayaa calaa quluubi alkaafiriina kaafiriinta quluubtooda sida kuwaas qalbiga ilaahay waaga daboolay oo xaqa looga daboolay kaafir kasta ilaahay qalbigiisu taas u daboolaya wamaa wajadnaa ma ammaan helinowdha ilaahay liaskarihim badankooda ilaa dadka badankooda min cahdin ballan kama helinowdha ilaahay ilahi wuxuu leeyahay dadka agsarkiisa ballan lagama helin ballankii yoomu akhdilmisaal ilaahay uu ku qabtay oo ilaahay alastu birablikum uu dhahay ayaguna ay yidhaahdeen balaa qaaluu bala ilahay wuxuu yidhi ballankaas oofinkiisa lagama helin dadka asarkood asarunaas marka ballan ma oofinayaanoo ballankii ilaahay way ka tageen o ilaahay wamaa wajadnaa ma anaan helinow dha ilaahay liaksarihim badankoodow dha ilaahay min caajin ballan kama oof kama helin waxaa laga wadaa wafaa'an bicaajihim weeye ballankooda inay oofiyaan yoom caqdimiisaan lagu qabtay kama helin buu dhaila asarkooda wain wajadnaa ayuu dha ilaahay waxaanu helnay aksarahum badankoodu la faasiqiina kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay inay yihiin dha ilaahay wain wajadnaahu dha ilaahay intaan iyaguna mukhafafatu min asaqiyati weye wainahu shaniye wajadnaa waxaanu helnow dha ilaahay aksarahum dadka badankooda dha ilaahay la faasiqiina faasiqiin ay yihiin oo ilaahay daacadiisa ay ka baxeen weye oo waxa weeye ballankii oofinkiisa ay ka tageen uma bacasnaa ayuu dha ilaahay waanu dirnaw dha ilaahay min bacdin rusushaas lasoo sheego bacdigooda muusaa nabi muuse ayaanu dirnay biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaal saacay ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnaw dha ilaahay iyo wa mala'ihi jamciisi ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fadalamuu dibeedna way kufreenow dha ilaahay bihaa aayaadki way ku kufriyeen fandur fiiri sayska maxamedka aw kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu mufsidiina kuwa mufsidiinta ay ceebtoodis bay noqotay ilaahi subxaana watacaala markii rusul dhowra uu nooga soo waramay oo nebiyulaahi nuux nookaga soo waramay nebiyulaahi huud nabakaga soo waramay nebiyulaahi saalix nabakaga soo waramay nebiyulaahi luud nabakaga soo waramay nebiyulaahi shacayb nabakaga soo waramay shantaas markiina lookaga soo waramay iyagii kaloo ka dambeeyey halkan ilaahay wuxuu nooga waramayaa qisadii nebiyulaahi muusa iyo laciinki fircoon ahay arrimahoodii ayaa ilaahay nooga waramayaa ayadoo si xoog la meeshaan looga warami doono alla wuxuu yihi subxaana watacaala uma bacdigeedowdha ilaahay bacasnaa waanu dirnowdha ilaahay waanu soo bixinay min bacdihim rusushaas lasoo soo sheega bacdigooda muusaa nabi muusewdha ilaahay biaayaatinaa aayaadkayna ayaanu lasoo bixinay oo sagaalka ahay sagaalka aayadood oo mucjisada ahay oo waxa weeye qabla sawreed ahay ayaa loola jeedaa marka hadda nabiyulaahi muuse waxaa la sheegay wuxuu adduunyada ku noolay boqol iyo labaatan sanaa la yidhi asaga iyo nebiylaahi yuusufna waxaa u dhexeeyaa layidhi afar boqol oo sano ayaa udhexaysa udhexaysaa layidhi nebiylaahi muuse nebi ibraahim toddoba boqol oo sano ayaa la yidhi sagaalkan aayadoodna waxaa weeye ushi iyo yaddi iyo maaragtay sanooyinkii abaarta ahay iyo duufaanki iyo jaraadki iyo kumayki iyo dasaajici iyo damki iyo dhamsigi weye dhammaantood intaa waxaa lagu sheegay suuradda kanaa ugu imaan doonaan ilaa kamsiga maahin oo lagu sheegi doono suurata yuunus wey rabbana bis calaa amwaalihim wasid calaa quluubihim taas iyada suurata yuunus ama akaan suuradda loo yaqaan ayaanu ugu tegi doonaa marka alla wuxuu yidhi subxaana wa aayadahayna ayaanu la bixinay ilaa fircawna fircawn ayaan ula bixinow dha ilaahay iyo wa mala jamciisi macnaha qownkiisiyaa laga wadaa marka fircoon ayaa loola diray fircoon markii fircoon la yidhaahdo fircoon waa la qabkiisaa la yidhi laqabkiisa wey waxayna inaasa soomaalidu yaqaaniin kaas weyaa layidhi marka magaciisa fircoon waxaa layidhaha caadiga weliid ibnu muscab ibnu rayaan ayaa layidhaha marka hadda fircoon meesha laga soo qaatay eregaas waxaa weeye waxay culummadu yidhaahdaan waa calamu shaksin weeye shaksi calamkiis shaksi waxa weeye calamkiis weeye kabacdi wuxuu noqday markaasi laqab ayuu noqday qof kasta oo waxa weeye masar boqor ka noqda ayaa fircawn la dhihi jiray jaahiliyadaadii ninkaanu cumriga wuxuu noolay baa layidhi lix boqol iyo labaatan sano ayuu cumrigiisu gaalaa layidhi inta uu boqortooyada haystana afar boqoloo sano yaheed baa layidhi weligiis waxaa layidhi walaxow kahda ma uusan arag kunyadiisa waxaa la dhihi jiray abumurataa la dhihi jiray qaar waxayna abulcabaasaa la dhihi jiray waana markaasi fircawn taani weeye fircawn alawalna waxaa weeye waa walaalkiisaa la yidhi oo waxaa la yidhaahdaa fircawn alawal mid ahaa jirayoo ka horeeya isagoo qaabuus ibnu muscab la dhihi jiray oo melikulcamaaliqa ahay weye fircawn ibraahim waxau ahay nabiylaahi ibraahim fircawnkiisu namruudow ahay ummadda ummatu maxamedana fircoonkeedu abujahal weeye marka ninkaas fircoon la yidhaahdo ayaa loo diray nabiyulaahi muusa fircoon iyo qownkiisa ayaa u dirnowdha ilaahay marka alla wuxuu yidhi fadalamuu way dulmiyeen macnaha waxaa weeye kafaruu way kufriyeen buu dha ilaahay oo nebiyulaahi muuse way ku kufriyeen fadalamuu way kufriyeen buu dha ilaahay bihaa aayadihii way ku kufriyeen nebiyulaahi muuse aayadihii lala soo diray way ku kufriyeen buu dhaha ilaahay subxaana wa tacaala fandur fiiryow dha ilaahay sayidka maxamedka haw kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa mufsidiinta ay ciribtoodisay ahaatay siday mufsidiintaas ciribtoodii noqotay bal u fiirsowdha ilaahi subxaana watacaala kuu kufriyey maxaa yeele mufsid waxa waxaa halaag un weye wa qaala wuxuu yihi muusa nabi muusew dhah ilaahi subxaana watacaala asagoo la hadlaayo fircoon oo u sheegaayo risaalada lala soo diray wa qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay muusa nabi muuse yaa fircawnu fircawnow inii anigu rasuulun kuda soo diray ayaan ahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggooda ayaa layga soo diray inii anigu rasuulun kula soo diray ayaan ahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisaa layga soo diray adaanaga iisoo kaa diray markaasuu beeniyey hadalkaanuuna dhahay xaqiiqun waxaa xaqiiqa ah ayuu dhahay nebigaahi muusa calaa anlaa aquula inaan ugu qowlaynin calallaahi ilaahi korkiisa ila alxaqa ila alqowl alxaqa qowl xaqa mooye nebiyulaahi muuse waxa weeye markii fircoon uu beeniyey ayuu warkiisa isagoo sii wata wuxuu yidhi xaqiiqun waxaa xaqiiqa ah calaa allah aquula inaanan ugu qawlaynin cala allaahi ilaahay korkiisa ilaa alxaqa kow xaqa mooye qad xaqaaqaha ji'tukum waxaan idinla imiday bibayinatin bayino mucjiso ayaan idinla imiday oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay mucjiso ilaahay subxaanau watacaala ila soo diray ayaan idinla imiday ee fa arsil dir fircawnow macaya aniga micigayga shaam iila dirow dhahay bani israa'iil reer banu israa'iil fa arsil dir ayuu dhahay maciya micigayga ama maci waxaa tidaahay bani israaiil reer banu israa'iil marka waxaa la yidhi fircoon reer banu israa'iil waa addoonsanaayey masar ayuu ku addoonsanaayey inay meel aadaane oo arladii aabbahadood iyo usuushoodii meeshay ka yimaadeen inay tagaan oo arla shaamana uma uusan oggolaynin markaasuu nebiyulaahi muuse wuxuu dhahay reer banu israa'iil ilad igu dirow dhahay oo ilad dirow dhahay waxaanu aadaynaa arladii aabbahadeena ay joogi jireen oo shaam ayaanu aadaynaa sababta hadda waxaaweye masar ay u degeenna waanu ku tegi doonaa ayagoo hadda usuushoodii shaam ay ahaayeen sababaha masar ay ku degeen waxaa layidhi asbaadi oo awlaadda yacquub aheed ayaa masar yimaadeen waxayna u yimaadeen baa layidhi akhiihim yuusuf ay u yimaadeen walaalkood yuusuf markaasay meeshaas ku nigaadeen way ku owlaad dhaleen baa layidhi markii waxaa weeye fircoon uu ka qaalib noqday ayuu addoonsadaa layidhi markaasuu wuxuu uga shaqo yeelaa layidhi acmaasha midda dhibka badanne oo shaqada ugu adag ayuu shaqo uga dhigaa layidhi nabi muuse marka wuxuu jeclaadaa layidhi inuu hawshaas dhibka badanne waxa weeye ou ka xureeyo oo waxa weeye ou ka fakiyo ayuu doonaayey ah, addooman ayuu ka dhintaa ayuu ka dhigtaa layidhi maxaa yeele way iska adeegsanaaye waxau doono ayuuna ka fushanaayey markaasuu dhahay nabiyulaahi muuse belii reer banu israa'iil dir ayuu dhahay oo shaam iila dirow dhahay waqaala qaala wuxuu yidhi markaasi fircawn oo u dhahay nabi muuse in kunta haddaad ahaatay muusow ji'ta mid la yimida biaayatin aayad saad adigu sheeganayso faati bihaa la kaalay aayaddaasou dhahay in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid a qaala waxau dhahay fircawn oo nebiyulaahi muuse uu ku yidhi in kunta haddaad ahaatay muusow ji'ta mid la yimida biaayatin aayad mid la yimid haddaad tahay faati bihaa aayaddaas la kaalay in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid haddaad tahay keenow dhahay sidaas markii la yidhi nabiyulaahi muuse alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa alqaa waa riday nabi muuse casaahu ushiisa ayuu riday fa idaa waktigeesiyo ushi sucbaanu waa masowdha ilaahi mubiina oo cad nabiyulaahi muuse mucjisadiisii ugu horaysay ayuu markaasuu hor dhigayaa fircoon alla wuxuu yihi fa alqaa waa riday oo waa tuuray casaahu ushiisa ayuu tuuray nabiyulaahi muusa faidaa waktigaasiya usyowdha ilaahay socbaan waa masowdha ilaahay mubiin oo wey oo maarata iska cad xayatun cadiimatun wey abeesa weyn ayay maarata ay noqotay oo meel walba markaas u dhaqaaqaysa wey ah, socbaanku waxa weeye dakarulxayaad weeye abeesooyinka midka dhidigaa la yidhahda meeshaan waxaa lagu sifeeye socbaan ayaa lagu sifeeyey aayad kalena waxaa la dhihi doonaa kaanahaa jaanun jaanku waxaa weeye abeesada yaraa la yidhahdaa maska orodka badan ayaa la yidhahda waxaana lagu jamcinaya halayidhi xagga weyninka markii la yidhaaha layidhi waxay la soo tahay abeese weyn ayay la soo taho looga shabahayaa xagga xarakada iyo orodkane eh, waxaa looga shabahayaa maskaas ayaa looga shabahayaa waxaa soo arooraa layidhi markii nabiyulaahi muuse ushiisa uu tuuray waxay noqotaa layidhi abeese weyn ayay noqotaa layidhi oo booran oo markaasi shaqraa ayay noqotay markaasay afkeeda kala furtaa layidhi waxaa layidhi labadeeda maaragtay yaa labadeeda bishimood waxaa udhaxaysaa layidhi sideetan diraac ayaa udhaxaysaa afkeeda markay kala qaaday waxaa weeye bishinta kore iyo midda hoose inta udhexayso afkeeda sideetan diraacay gaartaa layidhi arladana waxay ka sara martaa layidhi hal mayl ayay ka sara martaa layidhi waxay ku joogsataa layidhi dabadeeda ayadoo dejisaa layidhi garkeeda hooseeya arlada ku dejisay midka kaleentoodna uu gaarayo ee faraha maaragtay fircoon uu leeyahay uu gaaraya layidhi markaasay waxay aadaalaydee xagga fircoon ay u jahaysataayey si ay u qabato fircoon waxaa la sheegay waa booday baa layidhi isagoo cararaya markaasuu xadasay baa layidhi oo dharkii ayuu isaga ayuu ku xadasay baa layidhi oo dharkii ayuu shuban ku hadlayaa layidhi isagoo weliba qoonkiisa ay meesha fadhiyaanoo maalintaas laysku fadhiyo marka waxa weeye afar boqol oo jeera la sheegay inuu markaasi isku sumay cabsida qabatay daraaddeeda waxaa la sheegay shugalkaasi inuu laazimay cudurkaasi ilaa maaragtay zamankii oo ilaahay qarqinaayo uu ka qarqiyaa layidhi markiisii horena wuxuu ahay baa layidhi waxaa layidhi eh, ma saxaroo jirin ba layidhi afartankii maalmood hal maalimuu ka saxaroo jiray haddana waxaa weye arrintaas waxaa ku riday absidii ka gashay abeesadaas oo nabiyulaahi muuse ushiisa ay noqotay mucjisadaa weye waxaa kaloo la sheegaa layidhi waxay gelisaa layidhi sharkiisa ayay waxay gelisaa layidhi mucjadeeda gelisaa layidhi markaas waaa wey markay geyso dadkina way soo aadaa layidhi dadki markaas waxaawy kala carareen ba layidhi markaasay isku dhaceeno isbuurteen ba layidhi xataa bacd culamaai siirada waxay ku sheegeen labaatan iyo shan kun ayaa ka dhimataa layidhi isbuurashay dadka isbuurteen fircawn isagana gurigiisa galaa layidhi markaasuu qayliye asagoo dhahaya waxaan kugu dhaariye muusow ee maaragtay allaha ku soo diray ee waxa weeye iga qabo ayuu dhahay abeesada kan aniguna waxa weeye waan rumaynayaa rabbigaada macagaagana reer balsaa waan guudanaya markaasuu nabiyulaahi muuse gacantiisa ayuu ku qabtay baa layidhi ushi sideedii ku laabataa layidhi laakiin fircawn kaadibuu noqdayo ma uusan rumaynin alla wuxuu yihi subxaana watacaala waa u dhahay fircoon la kaalay aayaddaad sheegaysaa baad run sheegaysa markaas nabiyulaahi muuse ushiisi ayuu tuuray mas oo cad ayay noqotay oo hayo cadiima ay noqotay taas waa mucjisadii koobaad haddana alla wuxuu yidhi wanazaca wuxuu siibay wanazaca wuxuu siibowdha ilaahay yaddahu gacantiisa ayuu siibey akrajahaa min zaydhi weeye gacantiisa wuxuu dhulka soogjiya joogkiisaa layidhi oo gacanta iyadana mucjiso yidhahda labadii mucjiso oo lagu soo tababaray ahaayeen oo gacanta waxaa weeye midigka waxa uu geliyey gacanta bidixda kilkisheeda hoosteeda halkaasuu geliyey markaas ayuu kasoo bixiyey faidaa waktigaasowdha ilaahay hiya gacanti baydaau waa mid cadowdha ilaahay linaadiriina kuwa fiirinaaya waay noqota gacantii daatu shucaacin shucaac ayaa ka baxaayo dadka fiirinaayo shucaac ayaa kala baxaayo weye maxaa yeele sidii ay marka hore eheday way khilaafsaneed nebiyulaahi muusa wuxuu ahay baa nin maaran ayuu ahay oo maariin ah mooyaane cadaanna ma ahayn madowna ma usan haynaani marka gacantiisi sii way ka duunaatayoo shucaac oo sidii quraacda shucaaceedoo kale ah oo indhaha aan la saari karin ayaa gacantii ka soo baxay sidaas markay dhacday oo la yaabay ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa qaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen oo min qoomi fircauna fircoon qoomkiisa ka mid ahay ina haadaa midkaanay yidhaahdeen la saaxirun saaxir weeye caliimun oo cilmi badan fircoon bay la talinayaan qaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen ashraafu qoomin raggi ahayo mar walba khayrka soo horjeedi jiray oo min qoomi fircauna fircoon qoomkiisa ka mid ahay ina haadaa midkaanay yidhaahdeen oo muusaahu la saaxirun saaxir weeye caliimun oo cilmi badan nin taayar ku ah cilmu sixirka weeye suuratu shucarana waxay dhihi doonaan sidaasoo kaleento lasixunay dhihi doonaan sixir weeye waxa uu wato yuriidu wuxuu doonaya hay yidhaahdeen an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ahlikum ahladiina idinka bixiyo dhulkan masar inuu idinka saaro ayuu doonayaa sixirka uu haayo sababkiisa yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ahlikum ahladiin oo bisixriga uu idinkaga bixiso sixirka uu yaqaano famaadaa ta'muruuna maxaadna amraysaa ay yidhaahdeen famaa laa ta'muruuna maxaadna amraysiin ayagu baa dhexdooda tala soo jeedinaa maxaadna amraysiin maxaa la yeelayaa qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay arjih akhiray yidhaahdeen fircawnow tu muuse akhir arjihu iyo arjih labada waa la yidhaha akhiraydan u kaadi muuse iyo waakaahu walaalkiis walaalkiisa haaruun iyo muuse arrintooda hadda ha ku degdegina dib u dhigay yidhaahdeen waarsig dir ayay yidhaahdeen madaa'ini magaalooyinka xaasiriina kuwa soo kulmiya waa dira diray yidhahdeen madaa'ini magaalooyinka xaasiriina kuwa soo kulmiya magaalooyinka dad soo kulmiya oo wax walba isu keena oo suxarada isu keena u dira yidhaahdeen ya'tuuka waxay kuula imaanayaan bikulli saaxirin saaxir kulligiisa caliimin oo cilmi badan magaalooyinka dadha loo dira yidhaahdeen si waxaa weeye loogaga keeno dadka sixirka yaqaana oo fircoonka hor imaan kara ya'tuuka waxay kuula imaanayaan bikulli saaxirin saaxir kulligiisa caliimin oo cilm badan ah, suuratu shucaraa bikulli saxaarin waa ka ihaaday oo waxa weeye waxay keenayaan dad muuse waxa weeye cilmu sixirka uwaga aqoon badan sidii markii la yidhi dad baa la diray magaalooyinka baa la tegey tuulooyinkaa la tegey waxaa laga keena wixii suxaro joogay toddobaatan iyo laba nin ayaa laga keena oo suxaraha la yidhi haddana waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ow ilaahay beray yidhaahdeen magaalada magaalo kasta waxawey dad soo kulmiya waxay kuu keenaya dadkaas saaxir oo cilmiga uwaga sarreeya cilmu sixirkana muusee marka waxaa ku jirta meesha waa la soo jamciyey suxaradii wajaa saxarati ol ilaahay suxaradii way yimaadeen fircawna fircawnay yimaadeen suxaradii fircawnay yimaadeen qaaluu waxayna yidhaahdeen a ina lanaa ma noo sugnaaday laasan ajir ma noo sugnaaday fircawno xoolama nasiinaysaa ilaan saaxir iyo waxaas waxa sameeya xoolo kaliyahay raadsadaan ha ina lanaa ma noo sugna sugnaaday ilaahin laajran ajri in kunaa haddaan ahayno naxnu anagu alkaalibiina kuwa oo aan ka adkaano muuse waxa weeye ijaara ma nasiinaysaa qaala wuxuu yidhi fircoon ilaan way kacabdahayo nacam haabuu dhahay ijaaraan idin siinayaa wa inakum idinkuna la min almuqarabiina kuwa la dhoweeye ayaad kamid tihiin xataa ijaaro idinkugu sigi maaye dadka muqarabiintayda ayaad ku jiraysiinow dhahay qaaluu waxay yidhaahdeen marka waxa weeye meelo kalea wuu tegi doonaa suuraku dhahe meeshii lagu ballamay markii laysugu tegay oo alaabta sicirka ay ku sameynaya ay keeneen nabiyulaahi muusena uu yimid isagoo ushiisi wata ayay hadalkan leeyihiin suxaradii qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muusow ima an tulqiya ikhtar ku qadara dooro ima an tulqiya inaad suurata ushaada wa ima an nakuuna inaan ahaano naxnu anagu almulqiina kuwa rita waxaan hayno ima an tulqiya inaad maaragtay ridanaysid noo sheega yidhahdeen ushaada iyo wa imaa an nakuuna inaan ahaanayno naxnu anagu almulqiina kuwa risa waaan haysano qaala wuxuu dhahay nabiyaahi muuse alquu ritow dhahay rita waxaad haysiinow dhahay waaw hadda markaasi waxa weye rita uu leeyaha layidhi waxau rabaa ha layidhi xaqa inuu gaaro oo dadku markay nimankan sixirka iyo hayaan soo bandhigaan oo la yaabo la yidhahda nimankaan sixir laguma dhaman in wax baabiyo ina keeno markaas niyajab ay ku dhaco ritow dhahay markaasi waxaad haysiin ilaah wuxuu ihi falamaa goortii alqow ay rideen shirkihii iyo uli ay aayeen falamaa goortii alqow ay rideen ah, suuratu dhaha ilahay egeynkiisa bayaan intaan kasoo xoog badan noogu imaan doonaa saxaruu way sexreenow dha ilaahay acyuna naasi dadki indhahoodiyay sexreen waxay maaragtaya meeshaas la yimaadeena layidhi ulo iyo xarko oo lagu soo raray baa layidhi afar boqol oo maaragtaya baciif lagu soo raray saxaruu waxay sexreenow dha ilaahay acyuna naasi dadki indhahooday sexreen oo waxay ka iiriyeen xaqiiqadii ayay ka sarfiyeen baa layidhi wastarhabuuhum way cabsi geliyeen dadkii bay cabsi geliyeen oo xayaato adeesooyin socda camal ayuu uga dhigeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin sixrow dha ilaahay sixirkaasoo cadiim oo weyn waxay la yimaadeen sixir weyn buu dhaha ilahi subxana watacaala laakiin hadda sida noo imaan doonta sixirkoodaas waxaa baabi'i doona usha nabilaahi muusa ayaa baabi'i doonta halkaas ayaa waxoodii ku guri doonaan casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu